بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول صد إيكو إلى آيات بقول فتن يسأل إن شاء الله تعالى آيات دي هروحي ولقد أخذنا وانقبني آل فرعون فرعون إيدتكيسي بالسنين سنة أباره iyo wanaqsin yarayn min asamaraati oo midhihii aada ugu bixin lacallahum yadakaruuna si ay u waantomaan waa digniin la siinayo inta baaba-inta ka horeysa digniin la siin weeye faidaa jaa-adhum markay u timaado fircoon iyo dadkiisa alxasanatu wanaag barwaaqo iyo bashbash markay helaan qaaluu waxay dhihi lanaa annaga inoo soo haadihi waanu mudanay macnaha annagaa iskale waanu mudanay in nala siiyo wain tusibhum hadday asiibto sayiatun xumaan abaar iyo jiri iyo wax daran yaayaruu waxay baasaysan bimuusa muuse iyo waman dadka la jira baasaysiga waa taqaana ruux markuu ku yimaado aada wax baasfahamto carabta ah waxay baasaystaan shimbiraha iyo garanuugta iyo wayna barakaystaan hadduu xagga midigta kaga yimaado saaix baa la yidhaahdayo way barakaystaan bidixda hadduu kaga yimaado saabix baa la yidhaha way ka xun yihiin marka sidaasoo kale anigu baadiyaha deganayn garanuugta markii la arka lowgaa la dhigi jiray daanu kuma shuqulahayn oo waan yarahay waxbaa la dhihi jiray waxay tahay ya ha shimbirkan baaska ah dad baa iyaguna barakayso iyagu si kale u barakaysaano waa sheekh jilaani bay yidhaahdeen ha wuxuu wadaa bay dhaheen ilan anu waan arki jiray eh, sheekh jilaani ruuxdiisiibuu wadaa bay dhaheen baalka galaydhka la yidhaahdo khayrahana afartan weli ruuxdoodiiba wadaabay yidhaahdeen saasaa la dhihi jiray marka macnaha waxaan la barakaysa waa sidaas oo kale marka waanu baasaysanay muuse iyo dadka la jiray baasaysanayaan walaakina akarahum badankood alaa inamaa aa'iruhum cind allahi wey faidaa jaaadhum markay u timaado alxasanatu wanaag iyo barwaaqo qaaluu waxay dhihi lanaa haadihi annagay noo sugnaatay wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumaan abaar iyo wax daran yatayaruu waxay baasaysan bimuusa iyo wamacahum allah wuxuu leeyahay alaa inamaa aa'iruhum baaskoodu haystaay cinda allahi alla agtiisa weyn walaakina akarahum badankood laa yaclamuuna ma oga wa qaaluu waxay yidhaahdeen nabi muuse ku yidhahdeen fircoon iyo dadkiisii mahmaa ta'tinaa wax kasta ood noola timaada bihi maaga oo min aayatin mucjizad ah litasxaranaa inaad nagu sixirto ood nagu indhasaxaadhiso bihaa aayadda wamaa naxnu anagu manihin laka adiga bimuminin kuga rumayn mani wax kastaoo aayada ood isku daydo ku rumayn mayno marna ama aayadkeen ama hakeen asooka aya mid waqaaluu waxay dhhi mahmaa mahmaa tatinaa wax kasta ood la timaado bihi maaga ood noola timaado oo min aayatin aayadaho mucjizad ah litasxaranaa inaad nagu sixirto bihaa aayadood nagu indhasaraxaadiso famaa naxnu anagu allah wuxuu yidhi faarsalnaa waan ku diray calayhim dushooda aduufaana duufaan roob mahiigaana roob dhulka ka soo fatahay ma aha biyo dhulka ka yimidna maaha roob baa dusha kaga dhacaya iyo waljaraada ayax walqummala suuska ama daaniyaha wadafaadica ra wadama dhiig aayaatin aayado weeye mufasalaatin la kala saar saaray oo la caddeeyey fastakbaruu way kibreen wakaanuu waxay ahaadeen qowman qowm mujrimiina dambiilayaan markii abaartu ku dhacday oo ay xaqiina diideen yaa duufaan lagu furay duufaankii wuu batay wuu batay biyihii toddoba cishay oo kale ka soo qaad markaasay yidhaheen muuso war wixii alla ku agdhigay noo alla bari waan ku rumaynaynaa reer bani israaiilna waan sii daynaynaa wuu u alla roobkii baa ka qaaday gaalnimadoodii bayna ku noqdeen beed bay beerteen marka si aan weligeed la arag yuu ugu baxay dayax ayax baa lagu sii daaya ayax markaas dha war muuse noo allabari reer banu israiil waanu sii dayna wuu u allabariyey ayaxii baa ka tegey intii beerta usoo hadhaba intay goosteen bay yay geysteen guriga gaalnimadoodiina way ku noqdeen daaniye daaniya mataqaan bahalka raashinka gala ya hadhuudhka meesha dhigteenna ku kacay war noo alla bari rahbaa haddana u yimidoo xataa afka ka galaya min sidaa u fadhiista way iska waayeen ree qibdo ree banu israiil lama qabaan guryaha iyo meel walba rah ugu soo galay dhiig markii dambena wixii biyo ay haysteen baa dhiig noqday intaasoo ciqaab mar walba markay u tagaan hadalkaasay odhanay war nuusow war noo alla bari ree banu israiil waanu siida ku rumayn mar walbana gaalnimadiibay ku noqonaya allah wuxuu yidhi markay diideen xaqii arsalnaa waan ku diray calayhim dushooda auufaana tuufaan baan ku diray waljaraada ayax walqumala daaniye injirtana waa la yidhaha laakiin hadda kaasaa suuska raashinka galaa loo jeedaa wadafaadica ra afka ka geli oo guryaha geli oo weel walba geli iyo wadama dhiig sharaabkoodii oo dhan iyo wixii biyahunbaa dhiigi noqon ceelasha iyo wixii oo dhan aayaatin aayado weeye mufasalaatin lakala kala la caddeeyey fastakbaruu way kibreen mar walba markiiuu nabi muuse u alla baryo yay kibrayeen wa kaanuu waxay ahaadeen qowma qoom mujrimiin dambiilayaala intaasoo toddobadaa shay ee ku dhacday mid walba nabiga intay usoo dacwoodaan bay hadalkaa ku dhahayeen walamaa waqaca markuu ku dhacay calayhim dushooda arrijsu cadaabkii hadda waa intaasoo masale mid walba markuu ku dhacay sidaa leeyihiin waa la soo gaabiyey hadalka walamaa waqaca markuu ku dhacay calayhim dushooda arijsu cadaabkii qaaluu waxay idhi yaa muusa muusa idcu lanaa noo bari rabbaka rabbiga bimaa shay noogu bari caahidda cindaka agtaada uu dhigay oo kugula ballamay oo cilmigii iyo wixii aada taqiinay ah lain kashafta haddaad naga fayda canaa xagga arrijsa cadaabka lanu'minanna waa rumaynaynaa laka adiga walanursilanna waa sii daynaynaa macaka macaga bani israa'iil todobada masalaba mar kastoo ay ku dhacdo hadalkaasay dhahayeen ila hadalku waa la soo gaabiye mar walba marka u la baryo ilaahay cadaab ka qaado fastakbaru iyo haddana dib ugu noqonaya walamaa waqaca marka dadkoo dhan ciddii waantoomi weyda waa sidaa reer fircoono walamaa waqaca markuu ku dhacay calayhim dushooda arijsu cadaabkii qaaluu waxay dhahen yaa muusa muusow idcu noo bari rabbaka rabbiga bisababi maa shay sababtii cahidda uu kugula ballam cindaka oo cilmigii aqoonta uu ku siiyey iyo karaamada lain kashafta hadaad faydo canaa xagga yaga arisa cadaabka lanuminana waa rumaynaynaa laka adiga walanursilanna waa sii daynaynaa macaka adiga macaaga bani israaiila falamaa kashafna markaan ka faydnay canhum xaggooda arisa cadaabkii ilaa ajalin muddo hum iyagu baaliquuha ay gaadi doonaan idaam yankusuuna waa iyagoo ballantii burinay muddada ay gaadi doonaan waa muddada ay ku dhiman doonaan hadda maslabadaa masale ee noo ducee iyo mar kasta cadaabka markii laga fayda ay ballan furayaan masale walba intaasaa u taala toddobadaa masalo mid walba intaasaa daba taala ee hadalkaa lasoo duubay falamaa kashafnaa markaan ka faydnay canhum xaggooda arrijsa cadaab ilaa ajalin muddo intii muddo laga gaadho hum iyagu baaliquuhu ay gaadhi doonaan oo waa intay dhimanayaan idaa hum waaba iyagoo yankusuuna burinaya allah wuxuu waan ka aadgudanay minhum xaggooda faaqraqnaahum waan maanshaynay filyami badi baan ku maanshaynay maxaa yeelay bianahum bisababi anahum ykadabuu waxay beeniyeen biaayaatinaa ayaadahaygii beeniyeen wa kaanuu waxay ahaadeen aafiliina kuwa aafiliin oo halmaansan canhaa can ilayaat sidii wax halmaansan bay u dhaqmeen wey cid kasta oo dembi gasha allah ciqaabtaasu u diyaariyey ciqaabtaasaa ku marka sidii dee ay u halaagsame waa kii sheegay waa kii muuse la yidhi habeen baxa sidaasoo kale colkii ka daba baxay sidaas bay ahayd waan ka aadgudanay minhum xaggooda aadgudanay marka laleeyahay alla wuu ka aadgutay yani wuu ciqaabay weyn minhum xaggooda fa aqraqnaahum aan maanshaynay filyami badda faintaqabnaa waan ka aadgudanay minhum faaqraqnaahum waan ku maanshaynay filyami badda bisababi anahum iy kadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadaha yagiyay beeniyeen wakaanuu waxay ahaadeen qaafiliin canhaa kuwa halmaansan wawaranaa waan dhaxal siinay alqowma qoomkii aladiina qoomkii kaanuu ah yustadcafuuna kuwa la gumaysto mashaariqa alardi wa maqaaribaha dhulka berigiisa iyo galbeedkiisa allatii ardadii baaraknaa aan barakaynay fiihaa dhexdeeda aan barakaynay marka culimada qaar baa waxay mashaariq alardi wa maqaaribaha waa masar iyo shaam laakiin waxaa ka fiican maqaarib alardi wamashaariq alardi labadaba waa shaam shaam bay dhinac walba iyagu qabsadeen dhulka barakada lagu sheegina dee waa shaam adduunka meella dal ah oo lamidihii ma jirta shaam waa qiyaamada barsankeeda shaam bay noqon doontaa meesha qiyaamada barsankeedu shaam buu noqon doonaa allah wuxuu yihi wawarasnaa waan dhexal siinay alqowma qoomkii aladiina qoomkii kaanuu kuwa la gumaysto mashaariq alardi wa maqaaribaha dhulka barigiisa iyo galbeedkiisa waa shaam allatii ardadii baaraknaa fiiha aan barakaynay waa ardu lambiyaa wey watamad way dhammaystirantay way kaamil noqotay kelimaatu rabbika rabbigaa xukunkiisii alxusnaa wanaag bay ku dhammaystirantay calaa bani israaiil reer bani israaiil loo wanaag falay bisababi maa shay sababtii sabaro ay sabreen ilaahay xukunkiisii wuxuu ku dhammaaday wanaag ree banu israaiil la siiyo yo xukunkii alla ku dhammaaday ku dhamaystirmay yani wuu kaamil noqday wey waa kaamil noqosho inay iyagu wanaag helaan oy xornimo helaan oy dhulkoodii hooye yimaadaan sidaasaa ilaahay u xukumay tammat way dhammaystirantay kelimaatu rabbika rabbiga axkaamtiisii ama xukunkiisii ama tamad kelimatu rabbika mid walba waa la akriyey tamad way dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa xukunkiisii alxusnaa wanaag bay ku dhamaystirantay calaa bani israaiil reer bani israiil loo wanaag sameeyey bisababi maa sabaruu sabirkay sabreen dartii wadamarnaa waan halaagnay maa shaygii kaana uu ahaa yasnacu kii sameeya fircoon iyo qowmuhu tolkii iyo waa shaygii kaanuu ahay yacrishuuna kuwa dhisaa wax alla waxay hantahayeen iyo waxay barwaaqahayeen waxay ka tageen guryahoodii o dhan bay ka dhaqaaqeen way baabeen wixii o dhani waan halaagnay maa shaygii kaana u ahaa yasnacu kii sancaya fircoonu fircooni waqowmuhu tolkii wax alla wixii hanti ahaa ee guri ahaa ee barwaaqo ahaa iyo maa shaygii kaanu ahaa yacrisuuna kuwa dhisa guryihii oo dhan ba iskaga dhaqaaqeen kam tarakuu min jannaatin wa cuyuunin waa ka la yidhi wajaawadnaa waan gudbinay waan u yimaadeen calaa dulfa fadhiya calaa asnaamin sanamo oo lahum iyagoo u sugnaaday qaaluu waxay dhahn yaa muusa muusow ijcal lanaa noo yeel ilaahan ilaah noo yeel kamaa lahum siday ugu sugnaatay aalihatun ilaahyo qaala wuxuu ihi inakum idinku qowmu qoom baa tajhaluuna iska jaahil yeel oo allah cadamadiisii iyo wuxuu idiin galay aan garanayn badda markay saa u tallaabeen qolo sanam dibi u eg caabudaysa waa meerkuu muuse saamiri marka dambe utix raaci doono dibicii markuu u sameeyey waa markuu tixraaci doono jaawadnaa waan gudbinay bani israa'iila albaxra faatow way u yimaadeen calaa qowmin qowm yackufuuna dul fadhiya calaa asnaamin sanamo oo lahum u sugnaaday qaalu wuxuu yidhi yaa muusa muusow ijcal lanaa noo yeel ilaahan ilaah annagaba noo yeel kamaa lahum siday ugu sugnaatay aalihatun ilaahyo siday ugu sugnaatay qaala wuxuu ihi inakum idinku qawmu qoom baatiin tajhaluuna iska jaahliyeeni cadamata rabbi baydaan garanayn ina haaulaai kuwaa dibida dul fadhiya asnaamta dul fadhiya mutabarun wuu halaagsami maahum waxay ku sugan yihiin fiihi dhexdiisa camalkan iyo waxay hayaani waa halaag wa baailun baail weeye maa shayga kaana yacmaluuna kuma camal fal maxaad kuwaa ka kamanaysa saxaabada waxay xunayn bay marka carabtaa waxay lahayd geed gob oo weyn oo daato unwaad laydhaah oy barakaystaan oo hubka sudhaan sanadkiibana mar kusoo diiqaan markaase waxay arkeen saxaabadu geed weyn oo gobaho quruxsan markaasay dhan yaa rasuulallah annagaba daato inwaad noo sameebaydi meel aanu yar barakaysanoo sameyn allahu akbar buu yidhi walle kuwii hore qoomkii nabi muuse waxay yidhihiin baad tidhaaheen ijcalana kamaa lahum aalih markaa waa baatil in asnaamgaar geedkaa way ku diiqi jireen carabtu wuxuu yidhi ijcal noo samee bay dhaheen muusow lanaa annaga ilaahan kamaa lahum see ugu sugnaatay aalihatun ilaahyo kooxa ah. waana dibidii wixii dibida u ekaa qaala wuxuu yidhi innakum idinku qowma baatiin tajhaluuna iska jaahil yeeli oo cadamada rabbi aan garanayn in haaulaai kuwa aad aragtaan dibida dulfa dul fadhiya mutabbarun waa la halaagi maa shayga hum fiihi ay yihiin camalkanay ku jiraan wa baadilun baadil weeye waxba kama jiraan maa shaygii kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal fala qaala nabi muuse wuxuu yidhi akayr allah ma alle kayrkii baan abqiikum idiin dalbi ilaahan ilaah ahaan wahuwa allana fadalakum idin fadilayoo sharaf idin siiye cala alcaalamiina caalamiinta idinka fadilay isagoo ilaah caalamiintii waktigiina idinka fadilo ambiyo idinka dhigay oo mulug idinka dhigo shaam wadanka u wanaagsan dal idinka dhigay oo fircoon idinka soo nabadgeliyey ma ilaaha ilaah aan ahayn yaan idin raadin buuri ma waalateen qaala wuxuu ihi akayrallahi ma alla kayrkii baan abqiikum idiin dalbi ilaahan ilaah ahaan walxaal huwa alle fadalakum idin sharfiyey cala alcaalamiina khalqiga aada la nooshihiin idinka sharfiyey waid wakti xusuusta niman yahow anjaynaakum aanu idin nabadgelinay min aali fircawna fircoon iyo askartiisii yasuumuunakum way idin dhadhansiinayeen suua alcadaabi cadaab xun bay idin dhadhansiinayeen yuqatiluuna way laynayeen abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna way baaqi yeelanyihiin nisaa'akum dumarkiina wa fii daalikum arrintaa waxaa ku sugan balaa-un sabirka doon oo min rabbikum rabbigiina ka ahaatay cadiimun oo weyn balaa-untaa culimmadu waxa ka horeeya hadduu barwaaqo yahay shukri ka jireen hadduu waxa ka horeeyaa dhib yahayna sabirka doon bay dhihi jireen raxmatullaahi calayhi geeridiisa ma maqan sheekhu tafsiirkaygi marka middan waa balaa-un shukri ka doon wey waa shukri ka doon wey waid wakti bal xusuusta anjaynaakum aanu idinka nabadgelinay min aali fircawna fircoon aalkiisii yasuumuunakum way idin dhadhan siiyeen suu cadaabi cadaabkiisa xun yuqatiluuna way laayeen oo way layn jireen abnaakum wiilashiina yuqatiluuna abnaakum wayasaxyuuna way baaqi yeelayeen nisaakum dumarkiina wafii daalikum arrintaa waxaa ku sugan yuqatiluuna abnaakum way laynayeenoo waa gowracayeen wayasaxyuuna way baaqi yeelayeen nisaakum haweenkiina wafii daalikum arrintaa waxaa ku sugan balaaun shukri kadoon min rabbikum rabbigiin ka ahaatay cadiimun oo weyn oo waan u muddo qabanay muuse muuse alaaiina laylata soddon habeen wa atmamnahaa waxaan ku dhammaystiray bicashrin toban fa tama wuxuu ku taab noqday miiqaatu rabbihi muuse rabbigiisa waktigii uu u qabtay arbaciina laylatan afartan habeen wa qaala wuxuu yihi muuse muuse liakhii walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna ah ukhlufnii iiga dambeey oo adigu maamul fii qowmi qowmkayga wa hagaaji umuurahooda xagga diinta iyo xag walba walaa tattabic ha raacin sabiila lmufsidiina kuwa fasaadiya wadadooda ha raaci nabiyulaahi muuse waa markii loo banqabtay duurisiina looga muddo qabtay oo halkaa imow la yidhi marka waaa waxaa la yidhi horta muddadaa soom baa la yidhi waxay ahayd baa layidhi bisha dilqacda la yidhaah soddonkeeda markuu soomay ya waxaa la leeyahay wuu cadayday markaasaa la yidhi toban loogu daray waa tobanka bisha filxija maalinta tobnaad bay xaaladu noqon wa maalintii nabiyulaahi maxamed loo kaamil yeelay diinta alyoma akmaltu lakum diinakum waa maalintii nabiyulaahi ibraahim wiilkiisii wanka lagu furtay maalintaasi markaa toban soddon habeen markuu soomay iyo soddonkii maalmood markuu soomay ya toban loogu daray wax kastaba ha ahaatee suurat baqara arbaciina leylatan baa leyidhi leylatan marka ballantii meeshiibuu tegey marka duurisa inuu tegi doono waxyaabo badan baa dhici doona wawaacadnaa waan u ballan qabanay muusa muusa alaaiina laylatan soddon habeen waa soddonka bisha dilqacda wa atmamnaaha waxaan ku dhammaystiray bicashrin toban oo waxaa la leeyahay intuu cadayday yaa la yidhi tobankaa ku darso fatama wuu dhammaystirmay miqaatu rabbihi rabbigii ballantii uu qabtay arbaciina leylatan afartan habeen wa qaala muusa wuxuu ku yidhi biakhii walaalkii haaruuna ah markuu ka tegayey ee ballanta aadaya ukhlufnii iiga dambeeyo iiga khaliif noqo fii qowmi tolkay waaslix wanaaji diintooda iyo maamulkooda wanaaji walaa tattabic ha raaci sabiila lmufsidiina kuwa mufsidiintaa wadadooda ha raaci walamaa jaaa muusa muuse markuu yimi limiiqaatina وكلمه ربه ربي لا هدلي قال وحولي ربي ربي يوم أرني إتس أنظر أن أجي إليك حقاقا أن أجي إلى واحد ربا إلى أسكيت تستو قال وحولي لن تراني أرك ميسي وفي الدنيا آخره والله أرك سبحانه وتعالى أركتها الله هذين ممنوع تهي موسى مبريان هدو أجي إن الله لا أرك كرين موسى مبريان إيه آخره والله أركيه أدونكو يسوي كذا ولما جاء موسى موسى مركو يمين limiqaatina ballantayadii markuu ku yimid oo duurisiino tegey oo wakalamahu rabbuhu rabbigii la hadlay wuxuu kula hadli lahaaba kula hadlay qaala wuxuui rabbi rabbigayo arinii itus iskay tus bay ka dhigan tahay andur ilayka aan eege qaala alla wuxuu lan taraani horta i arki maysa walaakin indur bal eeg ila ljabali buurta fain istaqara hadduu sugnaado waan u muuqano waan u tajalliye makaanahu meeshiisa fa sawfa taraani waad arki doontaa waad arki doonta buurtaasuu alla u muuqday siduu alla buurta ugu muuqday ma naqaan ilaahay baa nuurkiisii buurta tusay intay gilgilatay dhulka la simantay buurtii nabi muusena saaciq wuu soo socdaa walamaa jaaa muusa limiqaatina wakalamahu rabbu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala wuxuu lam taraanii iyo arki maysid waa fi dunyaa sheekh muctasilada ha raaci walaakin indur eeg ilaljabali bal buurtaa eeg weyn ee taagan buurta adigaa ka tabaryar soo bal buurtaas ay noqoto eeg eh, fa in istaqarra hadduu sugnaado jabalkaasi makaanuu meeshiisii sufa taraani waad arki haddii shay mustaxiila lagu xidhay una suuragal ahayn falamaa tajallaa alla markuu u daahiray falamaa tajallaa rabbuhu rabbigii markuu u daahiray waa rabbu muusa liljabali buurtii jacalahu wuxuu ka yeelay dakan burbur wakhara wuu dhacay muusa muusa saciiqan isagoo miyir beelay yuu dhacay buurtii markuu arkay wax buurta lagu samaynuu arkay buurtana allaa u tajaliyo u muuqday siduu ugu muuqday innaga waxba inagama gelin isagaa alla og isagaa alla muuse ku yidhi buurtaasaan u tajaliye bal siday noqoto arag allah baa yii inaga maxaa inaga gala marka dhexgalkeeda falamaa markuu u daahiray rabbuhu rabbigii liljabali buurti jacalahu wuxuu ka yeelay dakan burbur buurtii intay burbursay ciid noqotay ee dhulka la simantay culimada qaarkeed waxay leeyihiin dhulkayba hoos u gashay adu way burburtay ka soo qaad waqarra wuu dhacay muusa muuse saciqan isagoo miyir la falamaa afaaqa markuu miyirsaday qaala wuxuu yihi subxaanaka tubtu waan toobo keenay ilayka xaggaagaan u toobo keenay muxuu ka toobo keenay weydiintii uu weydiiyey ilaahayow aan ku arko dembina ma ahayn dembina ma ahayn markii weydiintii laga yeeli waayo oo sidan xaaladii u dhacday yuu isagu edabdarre isku xukumay wey ee dembi ma gelin alle iyo isaga wax u dhexeeyuu ahaa waxaasi falamaa faaqa markuu miyirsaday qaala wuxuu yihi tubtu qaala wuxuu yidhi subxaanak ilaah waad nasahan tahay tubtu waan toobo keenay ilayka xaggaagaan u toobo keenay ruyadii aan ku weydiiyey wa ana aniguna awalulmu'miniina kuwa rumeeyey ka ugu horeeyaanahay inaan lagu arkaynin adduunka adduunka intaan lagu arkaynin ninka ugu rumeeye baanahay وأنا ana anigu awalulmuminiina kuwa rumeeye ka ugu horeeya inaan adduunka laguga arkayn yaan ahay bu marka nabi muuse markuu isku dembi xugmiyey oo dhibaatadii ay qabsatay allah wuu u qalbi qaboojiyado waan ku doortay buu ku